alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed waslama tasliima kaiira eh, su-aasha aa maqlayseen waxay ku saabsanayd eh, niyada marka laga hadlaayo cilmi barashada in niyo wanaagsan lala yimaado marka cilmiga la baranaayo oo niyadu qofka inay ka xumaato inuu iska ilaaliyo eh, dhibna ay leedahay niyada xumi oo cilmigii niyo xun in lagu raadiyo oo macrad adduunye looga jeedo inay dhibaato leedahay xadiiskanu ku soo arooray waciid sheegaayo ardayda jaamicaadka ama waxbarashooyinkan akaadiimiga ah bartaana waxa ay doonayaan oo sugayaan shahaado marka taasi miyanay markaa noqonayn niyadii oo xumaanaysa jawaabtu waxay tahay kolley marba mid ee eh, sibay u dhacaysaa oo isagoo shahaadada qaadanaya ayaa qofna dee ujeeddo adduunye u qaadanaya oo uga jeedaa yacni adduunyo keliya qofna wuxuu uga jeedaa dee si uu markaa dadkii ugu anfaco ayuu uga jeedaa oo cilmiga sharciga inuu ku faafiyo ayuu uga jeedaa marka shahaadadu agtiisa wasiilo waxay u tahay shay wanaagsan oo ah cilmi barista ama faafinta waddannada qaarkood qofku wax ma dhigi karo waxna ma sheegi karo waxna ma wacdin karo haddaanu shahaado haysan yacni xukuumaadka ayaa u diidaya wadannada qaarkood marka cidhiidhi xaggaasaa jira halkeenna yaynay jirin laakiin dee dib inay ka jiri doonto lama ogaa saas aawadee sheekh ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa hadduu qofku markaysagaa shahaadada u qaadanayo linashri lcilmi uu uga jeedo cilmiga aad ku faafisid yacni diinka aad ku sheegtid hadduu sidaa u qaadanayo niyadii xumayd noqon mayso oo waxba yeeli mayso barashadii uu cilmiga baranaayey oo lama odhanaayo qasad xun ayuu u baranayaan iyo niyo xun oo kuwii waciidka mutaysanayuu ka mid noqonaya la odhan maayo waxay ku xidhantahay calaa xasabi qofka niyadiisay ku xidhantahy laba mid waliba shahaado doonaayo ayaa qasdigay u doonayaan kala duwanta xadiiskan inoogu dambeeyey xurmatu nisaai almujaahidiina cala alqaacidiina ka xurmati ummahaatihim yacnii in markaa innaba wax xumaana lagula kaco ayaa la diidaya waxaa kaloo la rabaa mar haddii waxa weeye mujaahidiintii loo daryeelaayo xaasaskoodii in wanaag lagula kaco oo danahooda loo gudo oo loo samafalo taasna waa looga jeedaa maa min rajuli min alqaacidiina yakhlufu rajula min almujaahidiina fii ahlihi fayakuunahu fiihim rafciguna waa suuragal eh fayakuunuhu fiihim waxay markaana noqonaysaa yakhlufu inay ku cadfan tahay ilaa waqafa lahu yowma alqiyaamah faya'hudu min xasanaatihi maa sha'a xataa yardaa ama ilaa wuqifa lahu yowma alqiyaamati faya'hudu min xasanaatihi maa sha'a xataa yardaa maa min rajuli nin min alqaacidiina qaacidiinta ka midii yakhlufu mid markaa uga dambaynayo khaliifo uga noqonayo uga naa'ib noqonaya ma aha rajulan nin min almujaahidiina mujaahidiinta ka mida yacnii khaliifo bimacnaa ugama noqdo mid ka naa'iba isagii oo danahooda ku sii kacaya oo sii ilaalinaya oo sii daryeelaya oo dantooda u gudaya oo isagii khalaf ka ah ma noqonayo fii ahlihi ehelkiisii yacni marka eheladoodii qaar uga khalaf noqonayaan ma aha nin marka e, qaacidiinta ka midi fayakuunuhu oo ma khiyaameeyo haddii la rafciyo saasay noqonaysaa oo fayakuunahu oo dabad uu khiyaameeyo intuu uga khalaf noqdo fiihim ilaa waqafa lahu yowma alqiyaama inuu maalinta qiyaame isu taaga mooyaane ama ilaa wuqifa lahu in loo xabisa mooyaane yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fayahudu min xasanaatih wuxuu ka qaadanayaa xasanaadkiisii ajaradiisii wax ka miduu qaadanaya maa shaaa qadarku doono ayuu qaadanaya xataa yardaa ilaa uu ka raalli noqonaayo uma iltafata ilayna rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed baa rasuulku sala allahu aleyh wasalam xaggayaga soo jalleecay fa qaala wuxuu yidhi maa dannukum malihiinnu muxuu ahaaday bimacnaa haddii xasanaadkiisii lagu fasaxay kaa khaa'inka ah haddii xasanaadkii lagu fasaxay kan mujaahidka ah ee ehelkiisii laga khiyaameeyey kaa khaa'inka ajarradiisii haddii lagu fasaxo layidhi waxaad doonto ka qaado maxaa u malaynaysaan inuu markaa qaadanayo dee waa inuu wax weyn ka qaadanayo maalintaana xasanaad sida loogu baahan yahay aad iyo aad bay u weyn tahay marka ilaa uu ka raalli noqonayo haddii layidhi qaado dee waxaa laga yaabaa markaa dee inaan waxba uga tegin ya intii u suuragal ah inuu ka qaato marka dee waxa weeye ta noocaasi waxay ku tusinaysaa dembigaas siduu weyn yahay khiyaanadaasi waxay noqonaysaa bay culammadu yidhaahdeen wax kastoo xaaraanoo lagula kaco ma aha zinadii weyneydoo keliya ma aha iyadu waa ka midoo waa ugu horraysaa laakiin wixii kale ee ka sokeeyaana waa soo gelayaan hadday tahay sheeko xaaraana inuu kula sheekaysto yaa hadday tahay khalwada inuu la khalwoodo oo uu la gaar noqdo khalwo xaaraana la galo hadday tahay nadar muxaram daawasho xaaraana inuu daawado eego adna khiyaana shay kastoo aan bannaanayn oo lagula kacaa waxay soo gelaysaa yacni khiyaanadaasay soo gelaysaa laakiin waa sii kala daran tahay dee waxaa ugu sii daran zinadii weyneed inuu ku sameeyo baabka baabu taxriimi tashabuhi alrijaali biannisa'i wa tashabuhi annisa'i bialrijaal fii libaasin wa xarakatin wagayri dalik baabu taxriimi tashabuhi alrijaal raggu inay isu ekaysiiyaan oo shabbahaan inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay biannisaa'i dumarka ay isu ekaysiiyaan wa tashabuhi annisaa'i bialrijaal dumarku inay isu ekaysiiyaan raggana inay xaaraan tahay buu u baab yahay fi libaasin wa xarakatin wagayri dalik xaaluu markaa tashabbuhaasi ku sugnaanayo ama u ahaanayo fii libaasin dhar gudihii wa xarakatin iyo dhaqdhaqaaq gudaheed yacni dhaqaaq siday markaa jinsiga kale u dhaqaaqo wagayri dalik iyo ashyaada kale la midka qolo ahaan waxay la khaas tahay qolada kale inay ka shabbahdaa uma bannaana ragga iyo dumarku inay isshabbahaan oo tashabbuh la yimaadaan uma bannaana oo raggu sida dumarku u hadlaan oo kale ay u hadlaan codkii dumarkaoo kale ay iska doondoonaan xarakada iyo sida dumarku u dhaqdhaqaaqaan oo kale ay u dhaqdhaqaaqaan sidooda ay isu jajabiyaan ee dharka dumarku marka ay xidhaan ay la gaarka yihiin oo kale raggu xidho wakadalika alcaks sidaa lidkeeduna waa la midoo iyaduna xaaraannimaday kala mid tahay haddii dumarku shabahayaan oo isu ekaysiinayaan ragga oo sidii ragrag iska yeelyeelayaan marka waxa weeye labada markaa jinsi ee laboodka iyo dhadiga qolana qolada kale inay shabahdaa uma bannaana waa shay muxarama oo weliba min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ah maha dembi sakiira waa kabiira waxaynu arki doonnaa lacnadda xadiiska sheegaya xadiiska kun iyo lix boqol iyo sagaaliyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo afar iyo lixdan can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam almukhanasiina min alrijaali waalmutarajilaati min annisaa cabdullaahi bni cabbaas waxa uu yidhi lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay wuu nacdalay almukhanasiina min alrijaal kuwa la dhadigeeyey ee marka waxa weeye ragga bimacnaa dhadiga iska yeelyeelaya oo sifaadkii dhadigoo kale isu yeelaya oo dhadigii shabbahaya waalmutalajilaati iyo kuwa isragragraynaya ragrag iska yeelyeelaya wa tafacul min alrajul ee min annisaa'i dumarka ka mid ahaaday waxaa ku bannaan min alrijaali iyo min annisaa inaad xaalayso iyo inaad sifayso labaduba ku bannaan way asha ku jirtaa jinsiya cid mucayana lagama tilmaamaayo xagga macnahay nakiro ka tahay xagga macnaha ayay nakiro ka tahay saas aawadeed shayga taabicee daba dhacay inuu sifo noqdo iyo inuu xaal noqdo bu labadaba aqbali karaa labada wajibe jaaza wajaaza weeye wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuu nacdalay almutashabbihiina kuwii isu ekaysiinaye shabbahayay min alrijaali ragga ka mid ahaaday ama xaalay ragga ka mid ahaadeen binnisaa'i dumarka isu ekaysiinaayey iska doondoonayay inay isu ekaysiiyaan waalmutashabbihaati iyo kuwii isu ekaysiinaayey min annisaa'i xaalay dumarka ka mid yihiin ama min annisaa'i ee dumarka ka mid ahaaday birijaali ragga yacni shabbahayoo isu ekaysiinaayey rag rag iska yeelyeelaayey rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa xadiiskan in la diidaayo labada nooc qolona qolada kale inay shabbahdo in la diidaayo oo raggu dumarka inay shabbahaan oo isu ekaysiyaan inaynay u bannaanayn dumarkuna ragga inay shabbahaan inayna u bannaanayn almukhanas horta alkhunsa waa labeebka weeye marka almukhanasna waxaa laga tilmaamayaa waa mid waxa weeye la dhadigeeyey bimacnaa lab la dhadigeeyey bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa inuu isagu iska doondoonayo waxay yidhahdeen culammadu ka khalqi ahaan u ah oo bimacnaa waxaa jira dadka qaarkoodoo xagga abuur ahaan jinsiga kale shabbahaya oo khalqi ahaan xarakaadkiisii iyo hadalkiisii yacni marka horeba uu egyahay cidda kale yacni waa nin ha yeeshee markaysaga markaa wuxuu leeyahay cod naagood buu leeyey wuxuu leeyahay xarakaadkiiyo dhaqdhaqaaqa markaysagaa dumarkoo kaluu leeyey yacni xubnihiisu waxay u jirjiricsan yihin oo u dhaqdhaqaaqayaan sida markaysaga markaa dumarka oo kale u dhaqdhaqaaqayaan mar hadday khalqi tahay oo wuxuu isagu iska doondoonayo aynay ahayn dembi kuma qabo laakiin maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inuu isku kallifo inuu markaa waxaweeye iska baabi'iyo qadarku awoodi karo hadduu sidaas sameeyo oo isagu markaa qadarku awoodi karo inuu iska yacni baabi'iyo doonaayo oo markaa yacni aan u ekaan uu sidaa rabo takallufka caynkaasa uu la imanayo wax dembiya khalqiga kuma qabo laakiin hadduu iska sii istirsaalayo sidiisa ku raalli yahay oo dee marka waxa waa ka duwanta iyadu waxaa laga tilmaamayaa khuluq ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan qof aynay markaa sidani ku abuurnayn inuu markaa isaga iska doondoonayo tashabbuh waa maxay waa tafacul waa takalluf shabaha uu isku kallifaayo oo isagu doonaayo isku dayaayo jilaayo yacni jinsigu yahay mooye jinsiga kaluu doonayaa inuu jilo isu ekaysiiyo kaa marka waxa weeyaan markaa dembiga kabaa'irtii taas yadaa weeye marka lacana rasuulullahi sala allahu alay wasalam almukhanasiina min alrijaal walmutarajilaati min annisa yacni markaa saasaa laga tilmaamaya almutarajilaatna waa taa markaa nin ninka iska yeelyeelaysa oo sifaadkii ninkoo kale yani markaa doonaysa yani codkoodii yani xarakadoodii dhaqdhaqaaqoodii yani libaaskoodii taasaa laga tilmaamaya waxyaalaha khasaaista ay la gaarka yihiin in laysu ekaysiiyo waxay khasaaista ay la gaarka yihiin ayaa looga jeedaa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala lacana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam alrajula yalbasu libsata almar'a abu hurayra waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu nacdaray alrajula nin buu nacdaray ninkaasoo yalbasu xidhanaya libsata almar'a ama xaaluu xidhanayo qaab xidhashada dumarku wax u xidhaan oo kale uu xidhanayo libsa waa hay-a ayuu tilmaamaya yacni waa ismu hay-a yacnii qaab xidhashada dumarku dharka u xidhaan oo kale ayuu u xidhanaya kaasuu nacdalay nebigu calayhi salaatu wasalaam walmarata qofka dumara ayuu nacdalay qofka dumaroo talbasu xidhanaysa waa saynu soo sheegno kale weeyo yalbasu iyo talbasu mid walba isim alle bay daba dhaceen alrajula iyo almar'a markaa jinsi baana looga jeedaaye cid eh, nin mucayana iyo gabadh mucayana ah oo hebel ama heblaayo ah looma jeedo saas aawadeed yacni waxay noqonaysaa sifo iyo xaal baa ku bannaan yalbasu iyo talbasu waalmar'ata qofka dumaruu nebigu nacdalay calayhi salaatu wasalaam qofkaa dumarahoo talbasu xidhanaysaa ama xaal ay xidhanayso libsata arajul qaab xidhashada raggu wax u xidhaan oo kale ay u xidhanayso qaab xidhashada ay raggu wax u xidhaan oo kale ay u xidhanayso sida dharkooda u labistaan kale ay u labisanayso rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiskan laftiisuna wuxuu tilmaamayaa lacnaduu tilmaamaya waxaanuu sheegayaa haddii labada jinsi ee ragga iyo dumarka qoloba qolada kale dharkooda hadday xidhato inay tahay mid xaaraanaan bannaanayn dembi kabiira ana tahay qaab xidhashada ay dharka u xidhaanna inay u xidhaanna inay u bannaanayn qofkii dumari hadday markaa waxaan yani hadday gashato dharkii ragga u gaarka ahaa waxay noqonaysaa mid marka xaaraan iyo dembi ku jirta hadduu ninku xidho markaa dharkii dumarka u gaarka ahaana xaaraan iyo dembi buu noqonaysaa mid uu ku jiro ma dembi kabiira ah uu ku jiro wahaakada marka qolna qolada kale waxay la gaar tahay inay marka waxa weeye xidhaan uma bannaana waa yahay wixii aan khasaa'is ahayn oo qola ayna la gaar ahayn qolada kale xaaraan kama noqonayso waxaa dhici karta waxyaalaha qaar inay mushtarak yihiin masalan oo kale haddii kabaha qaarkood oo markaysa markaa ama dacasiya ha noqdaan ama waxyaala la mide ay noqdaan markaysa markaa mid mushtaraka hadday noqdaan aan qola la gaar ahayn xidhashada qolada kale xidhataa dhibi kuma go go'aan la huwanaayo nooc mushtarak hadduu jiro oo markaysa markaa la wadaago dee dembi kuma qabaan qolada kalena laakiin nooc loo yaqaano inay qola la gaar tahay qolada kale dee inay isticmaashaa uma bannaana yaa dumarku shaal hadday huwadaan ka warramaa yaa ama raggii foodada ay huwadaan wixii ay qola la gaar tahay qolada kale inay isticmaasho maaha cimaamad waa tarajul de ninin baa la iska dhigaya hadday cimaamada xidhaan ama khamiisyo xidhaan waxay noqonaysaa wixii ay la gaar yihiin raggu inay markaa xidhaan uma bannaana xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala inuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa sinfaani laba nooc labadaa noocoo min ahli nnaari ahlu naarka ka mid ah lam arahumaa ma arag baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qawmun macahum siyaatun ka adnaabi albaqar waxaa bannaan labada qolo inaad ka bedesho qawmun iyo wa nisaa'un sinfaani aad ka bedesho waa tiraada waa min mujmal waxaa kaloo bannaan inaad markaa mubtada u qadarto waad tidhahda humaa labadaa qolo qawmun waa qolo macahum yaga la jirkooda u ahaaday siyaatun yacni markaa jeedalla ay ahaadeen jeedalladaasoo ka adnaabi albaqar lo'da dabooyinkoodoo kale lamida mida jeedallo lo'da dabadeeda la mida ayaa la jirkooda ahaaday yadribuuna biha annaas jeedalladaasoo yadribuuna ay garaacayaan biha jeedallada ay ku garaacayaan annaasa dadka ay ku garaacayaan waxaa kaloo bannaan inaad cala sabiili bayaan aad tidhaahdo kaannahu in la yidhi markaa maxay jeedalada ku samaynaya yadribuuna biha annaas wa nisaa-un iyo dumar dumarkaasoo kaasiyaatun waxgashan dhar waasitaan caariyaatun waana qaaqaawan yihiin dharna waa xidhan yihiin haddana waa qaaqaawan yihiin oo cawradoodu waa muuqataa mumiilaatun waa qaar taacada ilaahay dadka ka iilinaya oo ka leexinaya maa'ilaatun waa qaar iyagu ka iishay taacada ilaahay ama mumiilaatun awjuh badan buu inoogu fasiri doonaa yacnii dadkii baraya dumarkii kale baraya sida taacada ilaahay looga iisho oo maa'ilaatun iyaguna taacadii ilaahay ka iishay oo ka leexday ru'uusuhunna ka asnimati albukhti almaa'ila dumarkaasoo ru'uusuhunna madaxyadoodu ka asnimati albukhti ay la mid ahaadeen geela kurusyadoodoo kale ay la mid ahaadeen aliblbukhtiya waxaa la yidhaahdaa geela labada kurusle baa la yidhaahdaa yacnii geela waxaa jira nooc laba kurusle iyo nooc kurus keliya leh nooca labada kurus le ee geela ka mid a ayaa waxaa la yidhaahdaa alibl albukhtiya kuwaasaa la yidhahdaa madaxyadooda waxaad mooddaa sidii geelii labada kurus lahaayoo kale kurusyadoodii oo kale aad mooddaa almaa'ilati kurusyadaasoo yacni markaysaga qalloocsamay oo iishay macnaa kurusku marka waxa weeyaan yacni weynaaday ayaa marka uu gees haddana u iishay laa yadkhulna aljanna xukunkoodu waa maxay laa yadkhulna ma gelayaan dumarkaasi aljannata jannada geli maayaan walaa yajidna heli maayaan riixaha urta iyo udgoonka jannadana heli maayaan oo jannada ma urinayaan iska daa inay galaan wa ina riixa la yuujadu min masiirati kada wa kada wa ina riixaha yacni jannada urteeda ama markaa udgoonkeeda la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada masaafada saa iyo saasa masaafo badan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayaadka qaarkood oo masaafada tilmaamaya ayaa soo arooray oo sheegaya yacni jannada udugeeda ama urteeda waxaa laga helaa masiirata khamsimi'ati caam shan boqoloo sano masaafo loo socdo ayaa urta jannada laga helaa xadiidku saas ayaa riwaaya ku soo aroortay macnaa kaasiyaat kaasiyaad macnaheedu waxa weeye ay min nicmati illaah waxay huwan yihiin nicmadii ilaahay bay huwan yihiinoo ilaahay nicmadiisii ayaa ku sugan nicamkii ilaahay baa ku sugan caariyaatun min shukriha waxay ka madhan yihiin oo ka qaawan yihiin shukri naqi nicmada ay ka shukri naqi lahaayeenna waa ka qaawan yihiin saa waa loo fasira laakiin daahirka xadiiska siyaalaha kale uga dhow waa si aqbali karaa wa qiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye tasturu bacda badaniha waxay asturaysaa qarinaysaa jidhkeedii cawrada ahaa wax ka mida wa takshifu bacdahu qayb jidhkeedii cawrada ahaa ka midana way muujinaysaa idhaaran lijamaaliha wa naxwih muujinay muujinaysa daraaddeed quruxdeeda iyo waxa la midkaa ay bandhigayso oo muujinaysa daraaddeed ba cawradeedii wax ka mida ay muujinaysa wa qiila waxaa la yidhi talbasu waxay xidhanaysaa sawban maray xidhanaysaa raqiiqan jilicsanoo yasifu lowna badaniha yacnii jidhkeedu midabku lahaa muujinaya oo jidhkeedu midabku lahaa uu muuqanayo fuqahadu waxay isweydiiyeen mas'alo qofku markuu cawradiisa asturo ma midabka jidhka inuu asturo baa saaranee jurmiga haddii uun la arkayo dhibi kuma sugno mise jurmiga iyo markaa midabkaba waa inuu asturaa bacdu alfuqahaa waxay yidhaahdeen maye waxa weeye waxa xaaraani waxa weeye waa in midabku muuqdo weeye laakiin hadduu jurmiga keliya muuqanayo yacni iyadu tii xaaraanta ahayd maaha culammada qaarkoodna waxay leeyihiin maye midabka iyo jurmiga labada mid walba waa in markaa la qariyaa culammada sidaa odhanaysa waxay u deliishadeen xadiiskii tilmaamayey murha faltajcal taxtaha khilaalatan inii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha sheekh albaani xadiidkaasuu u deliishadaa jilbaab almar'ati almuslima kitaabkiisa la yidhahdo markuu ka hadlaayo shuruudaha xijaabka uuna soo naqliyey qowlka culammada qaarkood oo yidhi jurmiga inuu qofku qariyaa waajib kuma aha ee midabka waa in marka hadduu maradu muujinayso midabkii saatir maaha waxba may asturin haddii laakiin midabkii ay qariso walow jurmiguba ha muuqdee waxba dhibi kuma sugnaa oo dembi laguma jiro wuxuu markaa daliishaday xadiiskaas oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi maro kale marada ha ka hoosaysiiso murha faltajcal taxtaha khilaala innii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha waxaan ka baqayaa yacni xajmiga lafaheeda waxaa loo jeedaa yacni jurmiga jidhkeeda inuu sifeeyaan ka baqayaa inuu sifeeyo marka lownkii lama odhan cidaam wakhtiyada qaar baa la itlaaqaayo lafaha iyo jidhkuba ay ku wada dhacayaan oo labaduba ay soo geliyaan mimbarkii nabiga loo sameynayay calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiiska ku soo arooray yani markaa yani ee qaadaya lafahayga miyuu ahaa mise lafahaaga qaadaya cibaaro caynkaas lafo keliya dee ma ahee nebiga jidhkiisii oo dhammaystiran baa laga tilmaamaya taasaa laga tilmaamaya marka almuhim marada khafiifka ah ee jidhka muujinaysa ee laga arkaayo jidhkii yacni siday khafiifka u tahay maradaasi daraaddeed jidhkii muuqanayo midabkiisii iyo xajmigiisii ku kastaaba ha muuqdee waxaa looga jeedaa waa soo gelis talbasu thawban raqiiqan yasifu lowna badaniha wa macnaa maailaat waxaa kaloo la yidhi macnaha maa'ilaatna qiila can taacati illah waxay ka ilanayaan taacada ilaahay tacaala allah isagaa korreeye wamaa yalzamuhunna xifduhu iyo wixii ay waajib ku ahayd inay ilaaliyaan bay ka ilanayaan mumiilaatun ay yucallimna hayrahunna ficlahunna almadmuum mumiilaat waxaa looga jeedaa waxay barayaan hayrahunna ciddaan yaga ahayn ee kale ficlahunna ficilkooda ayay barayaan almadmuuma yacni xun ee la dhaleeceeyey ficilkaa xun ay samaynayaan ayay markaa dadka kalena barayaan oo u horseedayaan waayo dadku waa isku daydaan wa qiila waxaa la waa qaar io shay waxaa looga jeedaa yamshiina waa soconayaan mutabakhtiraatin iyagoo isqaadqaadayo isjejebinayay soconayaan mutabakhtiraat iyagoo kibraayay soconayaan oo isqaadqaadayo mumiilaatun waa qaar eelinaya liaktaafihinna garbahooda ayay eelinayaan yacni waa calaa sabiili fitna ay uga jeedaan ashyaadaas wa qiila waxaa la yidhi maailaatun waxaa kaloo la yidhi maailaatun yamtashitna waxay feedhanayaan almishtata qaab feedhashada almaylaa'a yacni markaa iishan yacni waa qaab markaysa markaa xuno aan fiicnayn ayaa looga jeedaa wahiya hiya mishtatu albaqaaya waa qaab feedhashada ay u feedhan jireen dumarka markaa yacni sinaysta yacni waa curfi malaa dee mar jiri jiray oo waxay yidhahdeen mishtata almaylaa timihii bay sare u feedhaysaa dabeedna markaysaga sidaasay u yuubaysaa iyagiioo dheer ay sare u yuubtay ayay samaynaysaa qaabka noocaasaa marka ay ku sheegeen ahlucilmiga qaarkood adugu waa qaab loo yaqaanay dumarka xunxumi inay u feedhaan oo tilmaaniska ahaa marka la arko gabadhu inay sidaa u feedhatay yacni markaa tilmaan laga qaadanayo wamuumilaat muumilaatna waxaa loo jeeda yumashitna hayrahunna tilka almishta dumarka kaley ugu feedhayaan qaab feedhashadaas ru'uusuhunna ka asnimati albukhti madaxyadoodu waxay la mid ahaadeen sida geelii labada kurus lahaa ee kurusyada waaweynaa kurusyadoodu kaley la mid ahaadeen ay yukabirnaha way weynaynayaan madaxooda tima ardalfiishala ha ku guraan marya ha ku guraan waxyaalo kale ha ku guraan yacni timihii waxaan timahoodii ahayn oo kaley ku siyaadinayaanoo markaasi aad u weynaynayaan wa waa weynaynayaan bilafi cimaamatin aw cisaabatin aw naxwi sida inay cimaamad ku duubaan oo kale marka dambena dee ay ka sarraysiinayaan waxay ku qarinayaan ya aw cisaabatin ama mare ay ku duubaan mare ay ku xidhaan oo kale way ku weynaynayaan aw naxwi ama wax la mida aw naxwiha buu idin qora kulli xaal labadu waa iska waa qariib aw naxwihi aw naxwiha aw naxwiha marka la yidhahdo cisaabada iyo cimaamada iyo waxa la sheegayba mu'anasa aw naxwihi marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo naxwi lmadkuur oo marbaa damiirka loola dhaqmaa sida marka waxa ismu ishaarahoo kale oo sida ismu ishaaraha loo yidhahdo almadkuur ayaa marka waxaa la yidhahdaa naxwiha ay naxwi lmadkuur ka la sheegay mid la mida kaa la sheegayna mu'anas buu ahaa aw naxwiha iyo ashyaada wixii la mida xadiidkani wuxuu sheegayaa mucjizaadkii nabiga sala allahu alayh wasalam wax ka mida min dalaa'ili nubuwatih waayo ashyaa aan dhicin oo dhici doona ayuu nebigu ka sii warramay siday u dhici doonaan labadan qolo mid walba nebigu wuxuu sheegay inaanu arkin haddana waa laba qolo ahlunaara naara buuri marka labadii qoloba waa soo baxeen yacni dadkeeda la wata oo garaacaya markaysa markaa dadkoo dulmi ku garaacaya qawmun macahum siyaatun ka adnaabi albaqari yadribuuna biha annaas noocaas yacni waxay noqonayaan bay culammadu yidhaahdeen waa qolyaha markaa ee dulmiga dadka ku garaacaya marka qole mucayana marka kuma rumoobayaan hadday xaq ku garaacayaan ma soo gelayaan ama shacab ha noqdaan ama boolisy ha noqdaan ama e, ha noqdaan e, shufto meel gashay ha noqdaanbe hadday dadkii markaa dulmi ku garaacayaan waa soo gudagelayaan laakiin wixii xaq lagu garaacayo ama qisaas ha noqoto ama xuduud ha noqoto ama tacaasiir ha noqoto tacsiirtii oo kale ashyaadaasi ma soo gelayaan haddii waxaa lagu garaacaya ay tahay bixaq oo cid la garaacay looga jarayo looga qisaasaayo oo xad la galay laga goynaayo oo cuquubo dembi la galay lagu tacsiiraayo hadday tahay darbun bixaqin ma soo gelayaan laakiin darbun bihayri xaqin ayaa looga jeeda garaacii xaqdarrada ahaa wuxuu noqonayaa kaa waciidkiiyo goodigo cidda samayse uu ku sugan yahay oo loogu goodiyey naarta ama janno inaynay gelayn loogu goodiyey le ma'addaha ama macnaha isu tegaya haddii laha janno ma gelayaan macnaheedu waxay tahay naar bay gelayaan waa min ahli naar baana xadiisku sheegaya sinfaani min ahli naari lam arahuma marka inay naar gelayaan jannana aynay gelayn ayaa waciidku sheegaya nooca labaad waa dumar ee dharna gashan oo wax waa xidhan yihiin waana qaaqaawan yihiin marka waxaa soo gelaya anwaacdan waa hadda markaa sheikhu inoo tiriyey aqwaasha culammadu ay tilmaameen in lagu wada xambaaraa fiican oo dumarkii marka waxa weeye cawradooda dhar aan wada qarinayn inay xidhaan oo cawradoodii waxna ka bannaan yihiin waxna asturan yihiin waa kaasiyaad biictibaar inay wax xidhan yihiin waana caariyaat inaan cawradoodii wada qarsoonayn oo qayb ka mida cawradoodii ay muuqanayso aan waxba saarayn ama dhar khafiifaysitaan oo cawradii aan qarinayn iyaduna waa saas si leeg waa kaasiyaat waana caariyaat waa kaasiyaat waana caariyaat nooca kale waa raaci kartaa oo ku saabsan inay waxaweeye nicamka ilaahay ay huwan yihiin oo ku dhex sugan yihiin shukrinaqeedana ka qaawan yihiin marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen lafdiga caamka ahi hadduu markaa aqbari karo ama lafdiga mutlaqa ahi hadday aqbari karto in lagu wada xambaaro waa lagu wada xambaaraya laakiin xagga daahirahaan haddii la eego labada noocee dambe inuu marka ku wada rumoobaayo markaa iyadu isma diidayaan laakiin tan kale waxay noqonaysaa midna in xaqiiqadii looga jeedo midna yacni macnihii majaasigah oo kale laga tilmaamaayo marka cidda qabta aljamcu bayna almajaazi waalxaqiiqa wejigooda waa ku rumoobaysa laakiin haddii kale oo la yidhahdo lama kulminaayo in marka waxa weeye lagu xambaaro sida marka xaqiiqadee daahirka ah oo labada noocee dambe lagu xambaaro tasturu bacda badaniha wa takshifu bacdahu idhaaran lijamaaliha wa naxwi wa qiila talbasu sawban raqiiqan yasifu lowna badaniha yacni iyadu markaa waa daahirkii iyo xaqiiqadii baa labaduba ku rumoobayaan laa ishkaal wa macnaa maa'ilaat yacni waxay ka iilanayaan taacada ilaahay dadkana ka iilinayaan iyagina waa ka iilanayaan dadkana waa ka iilinayaan wakada waxa weeye si kibir iyo isjejebin lebay u soconayaan dadka kalena ay barayaan marka waxa weeye labada nooc waa soo geliyaan mumilaat laba tafsiray markaa noqonayaanoo cid kaley barayaan iyo iyo garbahooday markaa eelinayaan calaa kulli xaal labadan macnona waa lagu wada xambaarayaa maa'ilaat iyo muumilaat geela kurusyada waaweyne labada kurus leh waxaa lagaga shabahayaa xagga cidamka madaxoodu weyn yahay siday u weyneeyeen waxay ku cabbaynayeen daraaddeed ugu weyneeyeen taasaa waxaa lagu shabbahayaa inay geela kurusyadeeda shabbahaan madaxyadoodu in markaa geela kurusyadooda inay shabbahaan nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha jannadana geli maayaan urta jannadana heli maayaan oo ma urinayaan yacni masaafo fog baana laga helaa urta jannada masaafo fog marka waxa weeye dee in masaafadii ay ka badan yihiin ayaa markaa laga qaadanaya oo masaafadii ay ka baxsan yihiin siday jannada uga fog yihiin inay masaafadii ka baxsan yihiin baa laga qaadanaya alimaamu nawowi waxauu yidhi wa hada alxadiisu min mucjizaati nubuwa faqad waqaca haadani sinfaan xadiiskani wuxuu ka mid yahay mucjizaadkii nebinimada ayuu ka mid yahay nebiga mucjizaadkiisii buu ka mid yahay calayhi asalaatu wassalaam faqad waqaca haadani sinfaan labada nooc waa dhaceen wa humaa mawjuudaani fii hada azamaan wakhtigan waa joogaan fa ama asxaabu asiyaata kuwan jeedallada u saaxiibkaa miyaa fahum khilmaanu waali shurtati wa naxwihim yacni booliska cidda ee ka mas-uulka ah inamada marka waxa weeye u haysto ee ciidamada ah yacni kuwa weeye kuwa jeedallada u saaxiibkaa wa ama alkaasiyaatu fa fiihinna khilaafun ya'tii iyaguna waxaweye noocay doonaanba ha noqdaani waa joogaan waa jiraan mawdicu shaahid wuxuu u keenay maadaama dumarkani cawraadkoodii wax ka mida ay muujinayaan gacmaha ha muujiyaan qoorta ha muujiyaan addimada ha muujiyaan yacni saaqyada ama xooggaa hoose iyo ha muujiyaan timahooda ha muujiyaan dee waxa weeye ragga ayaa markaa meelahaasoo kale muujin jiray oo iyagu markaa ay u bannaanayd inay markaa muujiyaan dee hadday dumarkii muujiyaan nooc tashabbuh ay la yimaadeen marka sida waxa weeye ay yacni u khusayso baabka xadiiska loogu soo qaatee munaasabada uula leeyahay saas weeye marka tashabuh bay ku jiraan qofka dumarana jidhkeedu waa cawro waxay in badanoo fuqahada ka mid ka soo reebaan labada kaf iyo wejiga ayay ka soo reebaan xadiiskiina waxaa ku soo arooray almar'atu cawratun faida kharajat istashrafaha shaytaan qofka dumari waa cawro ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markay soo baxdo shaydaanka u hanqaltaagaya oo isu bandhigaya inuu iyadana fitneeyo waxna ku fitneeyo ayuu rabaa saas aawadeed baa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen almar'atu kulluha cawra marka ragga ajaanibtaa la joogto kulligeed waa cawro jirkeeda waa inay wada qarisaa imaam axmed wuxuu yidhi xataa dufruha wax kale iska daaya ciddideedu xataa waa cawro ciddideedu waa cawro laakiin wejigiiyo labada kaf ayay markaysa markaa in badanoo fuqahada ka midi ka soo reebaan waayahay baabka laba boqoliyo saddexiyo sagaashan baabunahyi can itashabuhi bishaytaani waalkufaar baabunahyi ay haada baabu nahyi baabu dikri nahyi nahyiga sheegista la sheegayo u baab yahay la reebaayo can itashabuhi isu okaysiinta la diidaayo la reebaayo bishaytaani shaytaanka la shabaho laysu ekaysiiyo waalkufaar iyo gaalada la shabaho oo laysu ekaysiiyo in gaalo iyo shaytaan la shabahaa yacni waa xaaraanoo ma bannaana xadiiska kun iyo lix boqol iyo labiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddobiyo siddeetan wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa ta'kuluu bishimaal rasuulku calayhi asalaatu wassalaam waxa uu yidhi laa ta'kuluu ha cunina bishimaali bidixda ha ku cunina fa ina ashaytaana ya'kulu wa yashrabu bishimaalih maxaa yeelay shaytaanku waa ku cunaa waana ku cabbaa bishimaalihi bidixdiisa ayuu ku cunaa kuna cabbaa mar hadduu shaytaanku bidixdiisa waxna ku cuno waxna ku cabbo dee ha shabbihin oo sidiisii kale ha la imanina si aydan u shabbihin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanaya bidixda in wax lagu cunaa inayna bannaanayn ayaa laga qaadanaya waxyaalaha ku jirana waxaa ka mid mida reebista laynaga reebaayo bidixda in wax lagu cuno tashabbuhii shaytaanka in laynoo diidaayo waa yahay xadiiska kun iyo lix boqoliyo saddexiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqoliyo siddeed iyo lixdan wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal لا yaakulanna axadukum bishimaalihi walaa yashrabanna bishimaalih rasuulku calayhi asalaatu wasalaam waxauu yidhi laa yaakulanna yaanu cunin oo cunin oo cunin axadukum midkiin bishimaalihi bidixdiisa yaanu wax ku cunin bishimaalihi bidixdiisa yaanu waxba ku cunin walaa yashrabanna yaanu cabbin oo cabbin oo cabbin oo yaanu ku cabbin fa maxaa yeelay shaytaanku bidixdiisa ayuu wax ku cunaa wayashrabu bihaa bidixdiisana waxbuu ku cabbaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa shaytaanka inaan la shabihin oo laysu ekaysiin baa laga qaadanaya maadaama nahyigii nebigu inoo sheegay inaga reebay inaynu bidixda wax ku cunno waxna ku cabno loo sababeeyo cillo laga dhigay shaytaanka bidixda wax ku cuna waxna ku cabbaa waxaa laga qaadanayaa shaytaan gebigiisaba inaan la shabihin waayo cilladu waa cilla caama xukunkana waa xukun khaas ah xukunku wuxuu ku khaas yahay bidixda in wax lagu cabo ama wax lagu cuno shaytaankaa wax ku cuna waxna ku cabba waxaa laga fahmayaa cillo caamo ahoo shaytaanka inaan laysu ekaysiin ya oo waxaa loogu diidayaa in bidixda wax lagu cunaa waxna lagu cabbaa tashabbuha shaytaanka mar hadday tahay wixii shaytaan laga shabahaaba cunitaan iyo cabitaan bayaanu noqone waa la mid xadiis kale waxaa ku soo arooray marka wax la cunayo ama wax la cabayo ama wax la bixinayo ama wax la qaadanayo mid walba in midigta lagu isticmaalo cunitaanka in midigta lagu cuno cabbitaanka in bidixda lagu cabo wax bixinta in midigta lagu bixiyo wax qaadashada in midigta lagu qaato waayo shaydaanka afartaba yacni saa ku isticmaala bidixda hadday tahay cunitaanka hadday tahay cabitaanka hadday tahay qaadashada hadday tahay bixinta mid walba shaytaanku wuxuu isticmaala bidixda saas aawadeed qofku markuu wax dhiibaayo ama wax bixinayo waa inuu midigta ku dhiibaa waa inuu midigta ku bixiyaa markuu qaadanayana waa inuu midigta ku qaataa waa inuu midigta ku qaataa waayahay waxa dhacdo dadka qaarkood marka ay wax cabbayaan khaas ahaan markay wax cunayaan oo kale midigtii waxbu ku cunayaa sharaabkii wuxuu ku cabayaa bidixda tan noocaas waa khalad ya midigtaada ku cab ku qabso midig kollayba weelkan waa la dhaqi doonaa waa la xali doonaa marka waxa weeye midigtaada ku soo qaado iyada ku cab laakiin bidixa ku cabbin tashabbuhi shaytaanka iska jir sunnadana raac sunnadu waxay tahay intaba in lagu isticmaalo midigta haakada rawaahu muslim muslim baa saxiixa kuso wariyey xadiidka kun iyo lix boqol iyo afar iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo lixdan wa abi hurayrata radi allaahu canh ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku waxa uhi calayhi asalaatu wassalaam ina alyahuuda wannasaara laa yasbiquuna ama laa yasbiquuna baada la godo ama la hoos labaduba bannaan laa yasbiquuna ama laa yasbiquuna fakhaalifuuhum ina alyahuuda yahuudda iyo wanasaara kiristaankuba laa yasbiquuna yacni ma sibaaqdaan yacni waxa weeyaan timaha caddaaday ma beddelaan timaha ciroobay yacni ma beddelaan oo xinno iyo wax la mida ma mariyaan ama laa yasbiquuna fakhaalifuuhum yaga khilaafa oo timaha sibaaqeeya wa bimacnaa timihii xinneeya oo waxmariya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay almuraadu khidaabu shacri allixyati waalra'si alabyadi bisufratin aw xumrah alimaamu nawowi waxa uu yidhi almuraadu muraadka looga jeedaa khidaabu shacri allixyati timaha garhka in la xinneeyo weeye waalra'si iyo timaha madaxa in la xinneeyo timahaasoo alabyadi yacni cad waa timihii caddaaday ciroobay bisufratin cawlaan lagu xinneeyo yacni wax markaa cawlaan cawl ka yeelaya aw xumratin ama casaan ka yeelaya wa ama asawaadu madowga miyaa in la madoobeeyo timihii caddaaday fa manhiyun canhu waa mid la reebay weeye kamaa sanadkuruhu fi lbaabi bacdahu in sha allahu tacaala saynu ku sheegi doonno baabka yani kan ka dambeeya in sha allahu tacaala xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in yuhuudda iyo kiristaanku aynay markaa timahoodu markay isbeddelaan oo ciroobaan oo caddaadaan inaynay markaa xinnaynin oo aynay si baaqayn oo waxba marinin markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo bimacnaa waxa weeye xineeya marka waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay in la sibaaqeeya inay sunno taha laga qaadanaya bacdibaa waxay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ma sibaaqayn ma xinnayn timihiis waxaa la odhanayaa way jirtaa laakiin nebiga ciradiisu waa yarayd cirro badan nebigu ma yeelan isagoo saddex iyo lixdan jir gaadhay haddana inta tin ee cirro ee ku taallaa labaatan xabba ma gaadhayn timihiisu madow bay ahaayeen labaatan xabbo way ka yaraayeen marka la isu geeyo kulli saas aawadeed maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam ciro badan aanu yeelan dee khidaabkii markaysagaa yacni ma ma xinnayn waxayna yidhaahdeen culammadu waxay sunno u tahay xinnuhu cidda timuhu boos ay noqdaan amaba ay u bataan oo dee markaysaga inta madow inta cadi ka badato amaba ay wada caddaadaan baa loo sunneeyaa inuu markaa timihii xineeyo ama sibaaqeeyo marka cilladii waxaa laga dhigay inaan yuhuud iyo nasaara aynay la imanin marka macnaha maxaa looga jeedaa mar haddayna la iman xadiiskaaba sariixan loogu yidhiye fakhaalifuuhum khilaafa idan marka in muuqaalka loo ekaado iyagiio laysu ekaysiiye waa la diidaya hataa iska da isku ekaysiinta in layska doondoonee muuqaalkii inuu shabbahaa la diidaya waxaa la leeyahay sidaas ma sameeyaana idinku sidaas sameeya culammadu waxay isla ogol yihiin timaha in la xidhneeyaa markay caddaadaan inay waajib ahayn waa isla ogol yihiin waa sunne saas aawadeed saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bacdina waa xidneeyeen qaarna ma xidhnayn abubakar iyo cumar iyo markaa maadaama iyagu ciroobeen markii ay ciroobeen waxay noqdeen inay markaa xineeyeen wakadalika saxaabo kalena waa xidhneeyeen sunnadan sibaaqaynta ku saabsan qolyaha asxaabu talaajimtu sunnadan ku saabsan xinaynta ama sibaaqaynta qolyaha asxaabu taraajim ictinaa gaaray ku sameeyeen oo culammadii hore markay u tarjamaynayaan khaasatan salafkii oo kale waxaa kutubu taraajim ku badan wa kaana laa yakhdibu wa kaana yakhdibu inay ka warramaan markay ka warramayaan taarikhdiisa inay idhaahaan timihiisa waa xinayn jiray iyo timihiisa ma xinayn jirin aad bay markaysaga taas yacni markaa u sheegaan culammadu marka ictinaa gaara aynay ku samayn jireen ayaa muuqata marka culammadu cala kulli xaal mid walba waa jiri jirtay mustaxab inay too sunno tahay baynay markaa qabaan asheekh ibnu cuthaymiin waa cadaaday awaakhira xayaati raximah ullah waa la weydiiyey waxa li maxaad u xunnayn weyday timaha wuxu waa shuqli badan bimacnaa wax ka muhiimsan agtiisa inay ka mashquulinayso ayuu qabay marka mar walba markaa waxaa inaad la daba joogto ayaa ka imanaysa buuri saas aawadeed haaliban ma xinnayn jirin sheekh ibnu baas marna waa xinnayn jiray marna ma xidhnayn jirin marraba marra khidaabka waxaa loo jeedaa wixii aan madow ahayn maadaama dadka qaarkood ay u qaadan karaan ina alyahuuda waalnasaara laa yasbiquun in sibaaqayntoo dhan yacni marka ay tahay mid furan ama yacni markaa looga jeedo ay soo wada gelayso si aan la moodi karo ayuu sheikhu markaa kala caddeeyey oo ixtiraaz sameeyey markaasuu yihi sibaaqa la sheegayaa waa in midabaan madow ahayn lagu sibaaqaynayo midabkaasi ha noqdo casaan ama cawlaan ama xataa bunni bunniga isagu ma sheegin laakiin culamo kalaa sheegay midabka bunniga ah oo casaanka iyo madowga u dhaxeeya haddii laga dhigo yacnii ishkaal kuma sugnaa maxaa la diidayaa uun madowga caadiga ah in la madoobeeyaa la diidaya xadiiska madowga ku saabsanna waa arki doonnaa baabkan soo socda ayuu inoogu sheegi doonaa atashabuh watafacul min ashabah waa isku day ama isku kallifaad shabah laysku kallifaayo marka qasad miyaa loo shardiyaa qofka inay maqsuud u tahay inuu gaalo shabaho mise ficilkii iyo wixii ay la gaarka ahaayeen gaaladu marka lala yimaado walow qofku yaanu uba qasdinba gaalo aad shabbahdide waa la diidayaa jawaabtu waxay tahay marba haddii ruuxani la yimi wax ay gaaladu la gaar yihiin waxaa la odhanayaa samaynta uu ficilkaas sameeyey mamnuuc bay noqonaysaa ee qasad mid loo shardinaya ma ah shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu u soo deliishaday xadiidkii tilmaamayey laa taxaraw bisalaatikum tuluuca alshamsi walaa guruubaha fa innaha tatlucu bayna qarnay shaytaan qof muslimi hadduu tukado wakhtigaa salaad mutlaqa ama naafilo mutlaqa uu tukado wuxuu u tukanayaa liajli illaah gaala aada shabbahdinna ugama jeedo bal waxaa laga yaabaa buu yidhi inaan dadka qaarkood ogeynba xaaladda uu ficilkaas samaynayo in qoraxdu laba geeso shaytaan dhexdood ka soo baxdo iyo in gaala u sujuudaba inaanu ka warqabin ayaa laga yaabaa iska daa inuu isku dayaayo isu ekaysiiyey haddana maca daalik inuu markaa la yimaadaa naafilo mutlaqa xaaladda caynkaasa la yimaadaa waa mamnuucun biitlaaq waa laga mancinaya waa loo diidaya waxaa la mid a tashabbuha ragga iyo dumarku ay ishabbahayaan innaga soo aragnay axaadiista tilmaamaysa lacana rasuul ilahi sala allahu aleyh wasalam almutashabbihiina min alrijaali biannisaa waalmutashabbihaati min annisaa'i bialrijaal marka wixii ay dumarku la gaar ahaayeen raggu inay la yimaadaan waxay noqonaysaa mid mamnuuc ah walow maqsuudba yaynay u ahaan dumarka aad shabbahdeed wa alcaksu sidaa lidkeeduna waa la mid oo wixii raggu la gaar ahaayeen hadday dumarku la yimaadaan waa laga mancinayaa waa loo diidayaa waxaana la odhanayaa yani tashabbahaasi waa mamnuuc marka mid qasdi loo shardinayo ma ashyaada noocaasee la manciyey mancigooday ku sugnaanaysa inuu ruuxu yidhahdo aniga maqsuudii maaho aniga way bannaanta hebel kale maqsuud bay u tahoo isaga uma bannaana sax ma maaha sidaa aawadeed baa waxyaalaha la diidaayo in la shabaho ama laysu ekaysiiyo laynoo amray mukhaalafadooda yacni yahuudiya nasaaraa saa sameeye idinku markaa khilaafa sida xadiiska inoogu dambeeyeyba tilmaamaayo ama waxa weeye shaytaanka ayaa bidixda wax ku cunaa idinku bidixda waxba ha ku cunina shaytaanka bidixda wax ku cabbaa idinku bidixda waxba ha ku cabbina marka mukhaalafa lala imanaya la khilaafayo ayaa lala imanaya haddii la dayn lahaa oo la odhan lahaa qofkay maqsuudu tahay keliya loo diidayaa qasdigii waa arrin khafi oo qarsoon dadka qaarkood markay sameeyaan oo yidhaahdaan aniga markaa maqsuud iima aha waxay dariica iyo waddo u noqonaysaa dadka kalena inay sameeyaan oo ay marka waxa weeye qaar maqsuud uhina ay la yimaadaan oo sameeyaan oo u qasdayaan innaguna daahirka ficilku ma kala caddaynaayo qofkani maqsuud bay u tahay mise maaha qofkani miyuu u qasday tashabbuha mise uma qasdin mid kala caddaynaya maaha daahirka ficilku shareecadana waxaa lagu yaqaanaa waxay sadu daraa'ic ah. waddooyinka mafsada keenaya in la awdo ayaa lagu yaqaanaa wahaakada wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka